yihiin isu daba yaallaan aan ragcadaha loogu kala dambaysiinine suurad dambaysa ragcadda hore lagu tukado mid horaysana ragcadda labaad lagu tukado yacni tartiibka misxafka u qoranya laysdabamariyo saasuka wada watankiisi suwari iyo suuradaha oo laysdaba mariyo fii tartiilihaa akhrinteeda yani tartiibinteedafii tartiibihaa tartiibinteeda dhexdeeda labada ragcadood ma aha hal ragcad gudaheed waay hal ragcad gudaheed oo waxaad ku akhrinaysaa eh, muxuu ahay eh, suurado dhowr ah markaasaad midda ugu hoosaysa intaad ka bilowdo baad kor u wadaysaa ama laba ragcadood baad ku kala tukanaysaa markaasaad kala hormarinaysa ayib tartiibkaad luminaysaa macnaha wuxuu baabu yahay iyadana wa jawaazi takriirihaa soo celcelintooda suuraddii takriirihaa suuradda soo celcelinteeda ayadana bannaanideeda bimacnaa hal suurad ah in aad yacnii soo celiso oo intaad ragcaddan ku tukato isla iyadii ragcadda labaadna inaad ku tukato saas way macnaha waa dhowr suuro weeye suurada u horeysa iyo masalada ugu horraysa wax weeyaan laba suuradood hal ragcad in la ysugu geeyo ood ku wada tukato suurad akhrido tu kale akhrido ragcaddii aad saa ku tukato masalada labaad iyo suurada labaadna waxa weeyaan suurad aan dhammaystirnayn suurad qaar ka mid ah inaad ragcadda ku tukato aayad ama aayado ka mid ah, suurada saddexaad ama masalada saddexaadna waxa weeye ma laasimba qur-aanka marka lagu tukanayo in la ilaaliyo tartiibka suuraduhu ay misxafka ugu yaallaan oo sida ay u yaallaan bay laazim tahay inaad ragcadahana ugu kala hormariso mise suurad dambaysa ayaad ku tukan kartaa ragcadda hore mid horaysana ragcad dambaad dambaad ka dhigi kartaa oo tartiibkaad lumin kartaa masalada afraad ee ugu dambaysa waxa weye jawaasu takriiriha weeyaane takraariha waa ka fiican laakiin carabiya ahaan takraarka iyo takriirka waa laba masdar laakiin takraarkaa ka badan oo qiyaasay dhahan ayb wa jawaasu iyo celcelinteeda bannaanideeda inay bannaan tahay in la soo celceliyo ayb can anasin radi allahu canhu wuxuu kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa oo min al ansaari ansaarta ka yaummuhum mid saxaabada tujiya fii masjidi quba masaajidka quba dhexdiisa ayuu ku tujin jiray fa kaana wuxuu ahaa kullama iftataxa mar uu bilowdo suuratan suurad mar uu suurad bilaabanayo yaqra'u suuraddaasoo yaqra'u uu akhrinayo bihaa iyada lahum iyaga uu u akhrinayo fi salaati salaad dhexeeda ugu akhrinayo suuraddaasoo mimaa yaqra'u bihi wuxuu ahrinaya ka ah. ama mimaa yuqra'u bihi wax la ahrinaya ka mida ah iftataxa wuxuu ku furfuran jiray suuradda iyada ah biqul huwa allaahu axad buu bilaaban jiray mar kastoo uu suurad bilaabayo suuradaasoo suuradaha uu quraanka aanka ama qur-aankuu akhrinaya ka mid ah suuraddaa intuusan bilaabanin wuxuu ka hormarin jiroo ku bilaabi jiray qul huwa allaahu axad markaasuu suuradduu rabay dibka ka oo uu ka dambaysiinaya macnaha ayb fa wuxuu ahaa kullama iftataxa mar kastoo uu bilowdo suuratan suuradaasoo yaqra'u uu akhrinayo biha iyada lahum ayaga uu akhrinayo fi salaati salaad dhexeeda ugu akhrinayo oo mimaa yaqra'u bihi qur-aanku akhrinaya ka mid a iftataxa buu ahaan ah, mid furfurta ayuu ahaan jiray biqul huwa allahu axad buu ku furfuran jiray markaasuu suuradda ka dambaysin jiray xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo minhaa xaggeeda ka faaruqo uma kadibna yaqra'u wuxuu akhrin jiray suuratan ukhraa suurad kale ayuu akhrin jiray macaha la jirankeed oo suuraddu markaa ku furfuran suuraddu akhrin rabi manaa suuraddu raba inuu ku tukado markuu furfuran rabo qulwalluhu ka hormarinaya markaasuu iyadii ka dambaysiinaya wa kaana wuxuu ahaa yasnacu mid sameeya daalika arrinkaa fii kulli rakcatin racad kasta racad kasta qulwalluhu ka hormarinaya suuraddu ku tukanayaba ayb ah, oo dhacga dhigaya falamaa goortii ataahum nabiyu nbigu u yimi sal l slam ayay ahbaruuhu u warrameen nebiga alkhabar warkiibay u sheegeen rasuulilaahi ninkii na tujinayey mar kastoo uu qur-aan akhrin rababa faatixada kadib qulwallaha ku xiga markaasuu suurad kale ahrinaya warkii bay nebiga u shegen sl lay slm fa qaala nebigu wuxu uhi sl lay slam maa yaxmiluka war maxaa kugu xambaaray calaa lusuumi haadihi suura suuraddan laasimitaankeeda fii kulli rakcatin rakcad kasta aad laasimtay kasta dhexeeda inaad laasimto oo daa'imto maxaa kugu kalifay maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu idhi innii anugu uxibuha waan jeclahay ah. qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam xubuka jacaylkaaga iyaha iyada aad jeclaatay ayaa aad adhalaka ku geliyey aljannata jannada ku geliyey xadiisku yani lafdi kale wuxuu ahaa eh, ilaahay sifadiisii waay oo suuraddu ilaahay sifadiisa allay nasahaysaa sifaadkiisay ka hadlaysa inaan akhriyaan marka jeclahay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam xubuka iyaha adhalaka aljanna jacaylka aad suuraddaa jeclaatay baa jannada ku geliyey oo sabab kuugu noqday inaad jannada gasho rawahu tirmidiyu baa wariyay wa akhrajahu waxaa soo saaray albukhaariyu baa soo saaray tacliiqan buu ku soo saaray isagoo mucallaqa mucallaq majzuum awah ah yacnii mucallaqaadka bukhaari baa qaarna bisiiqati tamriid buu ku wariyaa qaarna bisiiqati ljasmi waah inta badan siiqatuljasmiga kuwa uu ku wariyo waxaa la yidhahdaa saxiixun ilaa man callaqa canhu yani markii la baadhay cidda uu sheegay wixii ka dambeeya umbaa la baadhaya laakiin intuu jaray sida badani wax weeyaan waa saxiix marka isagoo mucallaqa buu bukhaarina wariyey waxaa kaloota wariyay imaam albayhaqi baa wariyey fi sunan alimaam tirmidi xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi xasanun saxiixun hariib sheekh albaanina wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim marka waa xadiid sugan waay maqsuudku muxuu yahay marka maqsuudku waxa weeye hal ragcad ah in aad laba suuradood isugu geyn karto le'annu faatixada marka laga yimaado qul walluu ahrinayaa suurad kaluu ku darayaa markaasuu rukuucaya inay mashruuc tahay bay ku tusi haddii laba suuradood hal ragcad lagu kulmiyeyna ka badanna waa lagu kulmin karaa oo suurado fara badan hal ragcad ah waa laisuu geyn karaya manaa arrintaas waa xadiisku tusaya waxaa kaloo uu ku tusayaa fadiilada ay leedahay suurat likhlaas ulwallo fadiilada ay leedahayna iyadana way ku tusaysaa macnaha waxaa kaloo dhici karaysa oo iyadana laga qaadanayaa uu ruuxu qur'aanka kala jeclaan karo oo qaar qur-aanka ka mida uu qaarka kale ka jeclaan karo ile qur-aanku waa kala fadli badan yahay isagoo hadalka ilaahay wada ah wuu haddana kala fadli badan yahay taana waa laga faa'idaysanaya wacan xudayfata radi allahu canhu qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday maca nabiy nabiga la jirankiisa sal ly waslam daata leylatin habeen faftataxa markaasuu nebigu bilowday albaqarata suurat lbaqara ayuu bilowday yani salaatuleyl bay ahayd faqultu markaasaa waxaan isidhi buu idhi yarkacu nebigu wuxuu rukuuci doonaa cinda almi'ati agtooda boqolka aayadood agtooda markuu boqolka dhammeeyuu rukuuci doona waa insir buuri kadibna madaa nebigu waa socday bimacnaa markuu boqolkii gaadhay ma rukuucina waa ka socday waa sii watay qiraa'ada faqultu markaasaa waxaan isiri buuhi nafsihi waay faqultu afka kama dhahay laana salaad buu ku jiraa laakiin wuxuu ka wadaa yani qalbigiisa yuu ku sheekaysanaya faqultu waxaan isiri buuhi yusallii tukan doonaa biha iyada suuradda fii rakcatin hal ragcad buu ku tukan doonaa suuratulbaqar oo dhan yuu ragcaddan rabaa inuu ku tukado oo suuradda ku dhameeyo ayb uma kadibna iftataxa wuxuu furfurtay nabigu aala cimraana meeshaan sugahay markuu baqaro dhameeyo inuu rukuuco hadana haddana wuxuuba bilowdayba suuratu aali cimraan wu qara'aha wuu akhriyey nebigu sal lay slam faqultu waxaan idhi yusallii biha rakcatan famadaa wuu socday oo uu ka gudbay faqultu waxaan idhi yarkacu biha yarkacu wuu ku rukuuci doonaa bihaa suuradduu ku rukuuci doonaa famada waa socday uma kadibna iftataxa wuxuu bilowday annisaaa suuratu nisaa buu bilowday faqara'ahaa waa akhriyey uma iftataxa kadibna wuxuu bilowday ala cimraana faqara'ahaa wuu akhriyey iyadana hal ragcad buu saddexda suuradoodba isu maray mutarasilan xaal uu yahay mid tartiib u arinaya mutarasilan xaal uu tartiib u akhrinayo idaa goortii marra uu maro biaayatin aayad markuu soo maro aayaddaasoo fiiha tasbiixun tasbiix iyo tansiih ilaah ay ku jirto sabbaxa waa tasbiixsanaya ah, fasabbix oo kaleeto iyo subxaana allaahi iyo markuu meelaha maray oo aayadaha ilaahay tansiihiisiiyo tasbiixda maray waa tasbiixsan jiray subxaana allah buu lahaa ayb waidaa mara markuu soo maro bisu'aalin aayad ku saabsan waxweydiisi iyo duca ku saabsanna sa'ala alluu weydiisanaya waidaa goortii marra uu soo maro bitacawudin aayad ku saabsan magangal ilaahay oo la magangalo ah, fastacid billaahi iyo ilaahay magangal dhahaysana tacawada ilaahay buu magangelayey ayb uma kadibna rakaca waa racay yani tarasulkii ama tartiilkii ayuu doonayaa inuu inoo sheego oo macnaheedu waxa weye tartiib buu u ahrinayey inuu tartiib u ahrinayo waxaa ku tusaya qur'aanka amarkiisuu la socday haddii tasbiix la amro waa tasbiixsanayey ducada waa ducaysanayey yacnii tacawudka waa isticaadaysanayey wahaakadaa saas u ah ayb uma kadibna rakaca waa rukuucay saddex suuradood markuu akhriyay buu rukuucay fa jacala wuxuu gudagalow bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo subxaana rabbiy alcaiim uma kadibna qaama wuu istaagay qiyaaman istaagi tawiilan oo dheer qariiban oo u dhow mimaa rakaca rukuucdiisii u dhow ayb uma kadibna rakaca wuu rukuucay fajacala wuxuu bilaabay yaquul inuu yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiim oo fa wuxuu ahaa rukuucuhu rukuucdiisu naxwan mid ku dhow min qiyaamihi istaaggiisii intuu rukuucsanaa waxay ku dhowayd intuu akhrinaya saddexda suuradood ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd rabbanaa laka alxamdu laka alxamduna way soo aroortay walaka alxamduna way soo aroortay labadu waa sax ayb uma kadibna qaama waa istaagay waa markuu rukuucda ka soo toosay ictidaalkii waa qaama wuu istaagay qiyaaman istaaga tawiilan oo dheer oo qariiban ku dhow mimaa rakaca intuu rukuucsanaa ku dhow uma kadibna sajada waa sujuuday fakaana wuxuu ahaa sujuuduhu sujuudiisu qariiban mid ku dhow min qiyaamihi istaaggiisa yacni rukni walba wuxuu ku dhow yahay istaaggii iyo kii ka horreeyey buu ku dhow yahay ayb rawaa waxaa wariyey axmedu baa wa muslim wanasaa'i baa wariyey masalada xadiiskani hadda loo deliishanayo waxa waaye nebigu sal lay wasalam saddex suuradood buu hal ragcad ku tukaday meeshaasi waxaynu ka qaadan qiraa'atu suratayn bal qiraa'atu alaaa suwar aw alaai suwar fii ragca waa laga faa'idaysan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa oo hadda uu u deliishanayaa tankiisu suwari fii tartiibiha suuradaha in tartiibkooda laga saaro yacni si dabagadisan loogu tukado waxaana laga faa'iidaysan nebigu sal ly waslam markii hore baqaru akhriyey baqara markuu akhriyey wuxuu akhriyey nisaa buu akhriyey markaasuu haddana wuxuu ku soo noqday aali cimraan ku soo noqday sooma marka tartiibkii buu ka baxay laakiin tartiibkani wakhtigii nebiga sal ly slam saasuu u jiray waay ahli ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan suuradaha tartiibintoodu waa masale ijtihaadi ah ma ahayn wakhtigii nebiga sal ley slam yani wakhtigii nebiga waxaa dhacday intii waxyigu degayey waxaa la tartiibiyey aayadaha oo markay aayadu soo degto nebigu wuxuu dhihi jiray meeshaa geliya sal alla alay marka nebigu wuxuu ka geeriyooday qur'aankii oo aayadihiisu isugu xigaan sidii allah tabaaraka wa tacaala ugu talagalay amaa suuradaha qur'aanka tartiibintooda oo siday misxafka ugu yaallaan in loo tartiibiyo ah waa ijtihaadu saxaaba waa masale ijtihaadiya saxaabada ku ijtihaaday bay sidaas daraaddeed kala horumarmarintoodu kala dambaysiintoodu yacni ma aha meel ka dhac maaha salaada dhexeeda sidaas daraaddeed baa masaaxiiftii saxaabada qaar ka mida baa la leeyahay suuratu nisa ka horraysay ali cimraan markaas yani waxa wey tartiib lumay meesha kuma jira markaa marka la fiiriyo taa iyada adiga wax maanica ma jiro meesha hadda uu deliishanayo meeshaas wey macnaha ayib wacan rajulin min juhaynata anahu samica anabiya sal lay sl nabiga ayuu maqlay waxaa kaloo laga faa'idaysan salaada dhexdeeda inuu ruuxu kolba qur-aanka uu akhrinayo salaadda ku tukanayo inuu amarkiisa uu la socdo oo kolba ducadiisa iyo isticaadadiisa iyo tacawudka iyo takbiirta iyo tasbiixda iyo kolba inuu la imaan karo dhihi karo taana waa culimmada qaarkood waxay leeyiin salaadda sunnaday ku khaas yeelayan waxay leeyiin salaadda salaad sunnaabay laakiin qaacidaa waxaa jirta salaadaha sunnada ah iyo kuwa waajibka ah waa isku axkaam wixii aan daliil khaasa loo helin oo ku kala saaraya asal salaad waa salaad sidaasay marayaan culimo badan marka waxay leeyihin way bannaan tahay in muxuu ahay xataa salaadaha waajibka lagu sameeyo wacan rajulin min juhaynata nin waxaa laga warin isagana ree juhayna ah annahu isagu samica inuu maqlay annabiya sal lay slam oo yaqra'u akhrinaya fi subxi salaada subax dhexdeeda idaa zulzilat alardu ahrinaya fi rakcatayni labada ragcadoodba kiltayhimaa labadooda fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda kiltayhimaa labadooda bimacnaa yani labada ragcadood mid walba oo ka mid ah wuxuu ahrinaya idaa zulzilat qaala wuxuu raawigu falaa adrii ma ogi annasiya miyuu halmaamay rasuululahi sal lay waslam am amase qara'a miyuu akhriyay daalika arrinka camdan makas buu u akhriyay waxaana kala garanaynin midii hore markuu idaa zulzulad akhriyay tan dambana uu ku celinayo ma tii horuu halmaamay mise inuu suuradda soo celiyo labada ragcadaba ku tukada wuu qastayoo kasbay ka ahay taa kala garanaya buui ayib abu daawuud baa wariyey waxaa saxiixiyey imaamu nawowi sheekh albaanina wuxuu lehy sanadkiisu waa xasan wuxuuna faa'iidaynayaa in hal suurad ah labada ragcadoodba lagu soo celin karo ah, oo midda hore intaad qulhulwa ku tukato toddobana qulhuwala aad ku tukan karto ama idaa zulsila toddobana idaa zulsilaad ku tukan karto middan uu raawigu leeyahay ma garanayo nebigu inuu halmaamay iyo inuu kas u sameeyey alslu cadamunisyaanalaslu cadamu nisyan asalku waa inuusan halmaan jirin leanna nabigu sal ly waslam waa shaaric wuxuu jidaynayaa sharci lagaga dayanayuu jidaynaya haddii uu halmaan jira xataa waa la xusuusin lahaa sooma marka alaslu waxa weeyaan inuusan halmaan jirinoo nabigu u qastay sal lay slam sidaana u sameeyey libayaani aljawaas inuu ummadda u caddeeyo inay bannaan tahay oo la samayn karo wacan ibni cabbaasin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fii rakcatay alfajri labada ragcadood ee salaada subax fil uulaa midda hore wuxuu akhrin jiray oo minhumaa labadooda ka mid ah quuluu aamanna billah wamaa unzila ilayna aayaddaasuu akhrin jiray suurat lbaqara aayadda aad wey quuluu aamanna billahi wma unzila ilayna wma unzila ila ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaad wma uutiya muusa waciisa wma uutiya annabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun ayb taas waxay isu egyihiin midda ku jirta suuratu ali cimraan oo iyadu ah qul aamanna biاllah wmaa unzila calayna meesha tani wamaa unzila ilayna ay tahay wamaa unzila calayna marka tan waa tii baqaro waay manaa ayb fi luulaa midda hore dhexdeeda wuxuu ku aqrin jiray oo minhumaa labada ragcadood ka mid a quuluu aamanna biاllahi wmaa unzila ilayna akmil laaya aayadda dhammaystir waay ama iqra ilaaya allatii taasoo fi lbaqarati suuratu lbaqara ku jirta wa fi laakhirati ta kalena wuxuu ku akhrin jiray ragcadda kale aamanna billaah washhad bianna muslimuun aamanna billaahi washhad bianna muslimuun waa aayadda riwaayanta soo dambaa soo socotaa sii caddaynaysa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya nebigu fii rakcatay alfajri labada ee fajarka dhexdooda labadan ee fajrka lagama wado labada ragcadood ee salaada subax maaha ee waa labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya ah, labada ragcadood ee sunnada ah ee salaada subax ka horeeya baa ragcatuyalfajrigan loo jeedaa hadda sunnatayalfajri w ee maaha salaadii waajibkayd maaha ayb wa fii riwaayatin waxa weye kaana wuxuu mid akhriya fii rakcatay alfajri labada ragcadood fajrka ka horeeya dhexdooda wuxuu ku akhrin jiray quuluu aamanna biاllahi wamaa unzila ilayna iyo wallatii midda fii aali cimraana ku jirta oo ah tacaalow ilaa kelimatin sawaa'in baynana wa baynakum waa aayaddi labaad qul yaa ahlakitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wabaynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayan walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faquluu shhaduu bianna muslimuun taasuu ahrin jire tacaalow ilaa kelimatlaayaddaasuu ahrin jire rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiid axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim baa taana sheekhu wuxuu u deliishanayaa in ragcadda lagu tukan karo bacda suura soo ka mid maahayn tarjamada waxaa ka mid ahaa wa qiraa'atu bacdi suuratin suurad qayb ka in ragcadda lagu tukado aayad ka mida suuradda buu nabigu ragcad ku tukaday ta kalena aayad kaloo suurad kale ku jirtuu ku tukaday marka taana inay mashruuc tahay oo bannaan tahay bay ku tus saas way macnaha oo intaad eh, suurad qur-aanka ka mida aayado ka mida ragcad kaga tukato adoon suuraddii dhammaystirin ama meeshii aad ku joojisay ka sii wadin inaad boodi karto ragcadda labaad meel kale haddana qur-aanka ka mida aad qabsan kartood ku tukan karayso ayb باب جامع اlqira'ati في اsalawaat wuxuu baab u yahay adiga almuhim sidani way bannaanta laakiin waxaa fiican inta la heli karo in ragcad walba suurad madax bannaan lagu tukado lanna xadiis baa nebiga ka sugan sal lay slam uu leeyahay suurad kasta oo qur'aanka ka mida muxuu ahaay waxaan dhihi laha ragcad kasta oo salaada ka mida suurad bay leedahay ama suurad u yeela xadiiskaasaa jiro sugan oo saxiix marka waxaa laga qaadan bay leeyihiin sida fiicani waa in ragcad walba suurad madax bannaan la siiyo sida fadliga bannaan waa laakiin siyaabahan kaleo dhan way banaanta oo nabigu sal lay waslam waa sameeyey ayb baabu jaamici alqiraa'ati wuxuu yahay jaamici alqiraa'ati akhrinta kii kulminayay fi salawaati salaadaha dhexdooda akhrinta salaadaha dhexdooda la akhriyo kii kulminayee uruurinahayay ayuu baab u yahay yani waa baab kulminaya uruurinaya yani waxyaabaha la ahriya salaadaha dhexdooda manaa qiraa'aadka la ahriyo suuradaha la ahriyo waxyaabaa soo urooray buu isu geynaya qaar ka way ficlantay ma kulmin kare can jaabir bnu samura ana nabiya sal allahu aleyh nabigu kaana wuxuu yaqra'u mid ahriya fi lfajri salaada fajr dhexdeeda wuxuu ahrin jiray biqaaf waalqur'aani majid iyo wanaxwihaa iyo suuradaha ku dhow ee la midkaa ka agdhow xagga tirada yani ama xagga dherarkiiyo gaabnida wa kaanad waxay ahayd salaatuhu salaadiisu bacdu markaa kadib ilaa takhfiifin fududayn xaggeed bay ahayd salaadiisu yani markaa kadib fududayn iyo mxuu ahaaye e, khafiifin ayay xaggiisa ahayd oo wuu khafiifin jiray wa fi riwaayati riwaayo kale waxay ahayd kaana wuxuu ahaa nabigu yaqra'u mid akhriya fi duhri duhurka dhexdiisa billeyli idaa yaqshaa suuraddaasuu ahrin jiray walleyli idaa yaqshaa wa fi lcasri casarka dhexdiisana wuxuu akhrin jiray naxwa daalika kaas mid ku dhow ama mid la mid ah, ah walleyli idaa yaqshaa mid uun ka agdhow oo taasoo kale a ah buu casarkana ku akhrin jiray wa fi subxi subxa dhexdiisana wuxuu ku akhrin jiray atwala mid ka dheer min daalika arrinkaa subaxana qiraa'adu waa ka dheeraan jirtay rawaahumaa waxaa wariyay labadaa xadiisba ama labada yani waxa wey lafdiba axmedu baa wariyay wa muslimun iyo muslim baa wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan isla xadiidkaasa kaana nebigu wuxuu aha sal lla alay waslam idaa daxadat ishamsu qoraxdu markay iilato oy samada kala badhkeeda wax yar dhanka galbeedka uga yara leexato sallaa mid tukada ayuu ahaa aduhra duhurkuu tukan jiray idaa daxadat idaa zaalad wey macnaha <clears throat> ayb sallaa wuxuu tukan jiray xilligaa adduhra duhurkuyuu tukan jiray wa qara'a wuxuu akhrin jiray binaxwin wax ku dhow min walleyli idaa yaqshaa walleyli idaa yaqshaa suuraddaasi wax ka agdhow ayuu akhrin jiray walcasra casarkana wuxuu akhrin jiray kadalika kaas mid la mida wasalawaati salaadaha dhexdoodana wuxuu akhrin jiray kullahaa dhammaanteed kadalika kaa wax la mida salaadahoo dhan waleyli idaa yakhshaa wax ka agdhow ama lamida ayuu akhrin jiray ila subxa salaada subax mooye fa inahu nebigu kaana wuxuu ahaa yutiiluhaa mid dheereeya rawa waxaa wariyay abu daawuud sheekhalbaani wuxuu leeyay isnaaduhu saxiix calaa sharti muslim waana xadiidka hore oo muslim iyo axmed baa wariyey inuu yidhi waa lafdi mukhtasara ka hore lafdigana abu daawuudna waa lafdi ka dheer manaha oo mxuu ahay ka ballaaran xadiidkan waxaa loo deliishanayaa salaadaha intooda kale inay iska agdhowaan jireen laakiin salaada subax la dheerayn jiray haalibka nebigu sidaasu aha sal lay slam way sugan tahay salaada subax lafteeda asagoo wakhtiyada qaarkood limunaasabaad suurado gaaban ku tukaday way jirtaa laakiin sida haalibka wuxuu badnaa salaada subax in la dheereeyo sidaas daraaddeed ayaaba ilaahay wuxuu ka cabirayba inay iyada dhanba qur wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda yani qur-aan baaba laga cabiray iyada dhanba dheerayntaa xikmad bay culimmadu u sheegeen qaar ka midoo waxay leeyihiin yani e, e, salaaddu waa laba ragcadood qiraa'adan dheer marka kab ma wey qaarna waxay leeyihiin dheeraynta qiraa'ada la dheeraynayo xikmadda ku jirtaay waxa weye waa xilli dadku ay hurdaan marka dheerayntani waxaa loogu talagalay inay dadku salaada soo gaadhaan waa wakhti hafla oo dadka intooda badan ay hurdaano weysaysiga iyo diyaargarowga iyo inay salaada soo haleelaan baa loo dheeraynaya sidaana bacdu ahlilcilmi baa dhahay wacan jubayrin mucimin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal ley oo yaqra'u akhrinaya fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda bituuri isagoo akhrinaya <clears throat> xadiidka ee kaana yaqra'u baa ku sugan kaana yaqra'u labada lafdiba midka horena waxaa ku sugan <clears throat> qaaf buu akhrin jiray kan dambana waxaa ku suran walleyli idaa yaqshaa buu akhrin jiray kaana kaanadu marar badan waxay faa'iidaysaa istimraariya waxa uu daa'imi jiray baa kaana loo isticmaala marmarna bimujarad alxada baa loo isticmaalaa oon istimraariye lahayn hadda adilo kalaa ku tusaysa kaanadani inaysan istimraariyo ku tusayn oo nabigu sal ly sl ma daa'imi jirin sida xaadiis kale kuso arortay wacan jibayr bn mucimin qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay waslam oo yaqra'u ahrinaya fi lmaqribi bituuri ahrinaya rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye ayb bukhaari wuxuu ku daray jubayr ibn mucim marka uu ahrinaya nebigu sal ley waslam uu ku tukanayo suuratu tuur uu maqhrib ku tukanayo jubayr ibnu mucim markaa muslim maaha waa gaal isagoo gaal ah buu dhagaysanayaa ilan carab buu fahmayaan wuxuu yidhi saan u dhagaysanayay markuu nabigu gaadhay akhrinta yani uu soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaa markuu soo gaadhay yaa wuxuu yidhi kaada qalbii an yatiir qalbigaygii wuxuu sigay buuhi inuu duulaba sida macnaha waxweye ay u saameeyeen leanna aayadaha waxay ka hadlayeen su'aalo waxay jeedinayaan ayna ka jawaabi karin marka wuu fahmayey xilligaas markuu xambaaray isagoo gaal ah kadib ayuu wuxuu gudanayaa oo sheegayaa xadiidka markuu islaamay kadib waana xadiista loo deliishado jawaasu taxamuli lkaafir gaalku inuu xadiiska xambaari karo isagoo gaal ah laakiin markuu gudanayo sheegayo un ay sharti tahay inuu muslim yahay cadaaladu markaas sharti tahay saas man ayb wuxuu xadiiska loo deliishanayaa in eh, muxuu ahaayey suuratmaxaa salaada maqhrib suuratu tuur in lagu tukado ayb suuradaha dhexdhexaadka waa aadna uma dheera aadna uma gaabno suuradaha dheerdheer waa u tegi doonnaa iyagana maqhribka inuu nabigu marmar ku tukan jira sal lay slam waxaana karaahaystay culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin maqhribka suuradaha dheerdheer in lagu tukado waa karaahiyo xoogaa wakhtigaa yar iyo waxbay ku marmarsoonayaan laakiin alimaamu shaafici caleyh raxmatullaah waxa uu ku tagay in ay mustaxabbata suuradaha dheerdheer in lagu akhriyo maqhribka an ibni cabaasin radi allahu canhu ana umma alfadli bint alxaari ayaa samicathu maqashay ibn cabaas walxaal huwa isagu yaqra'u isagoo ahrinaya wlmursalaati curfan isagoo suuradda ahrinaya umulfadli binta xaari waa hooyadii way cabdullahi ah, bn cabaas hooyadii way yani magaceeda lubaabata bint alxaari waay alhilaaliya marka hooyadiibuu ka waranhooyadii wey macnaha ana uma alfadli bint alxaari samicathu way maqashay wahuwa yaqra'u isagoo akhrinaya walmursalaati curfan faqaalad markaasaa waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiiow laqad dakartanii waad xusuusisay bay tidhi biqiraa'atika akhrintaada sababteed haadihi suurata suuraddan aad akhriday waad i xusuusisay bay tidhi waxbaad i xusuusitay shay aan halmaamay ayaad ayadu la aakhiru ma samictu waxaan maqlay kii ugu dambeeyey weye weeyaan min rasuulilaahi aan ka maqlay sal lay waslam yaqra'u isagoo akhrinaya biha iyada fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda wixii ugu dambeeyo qur'aanoo nebiga aan ka maqlo isagoo akhrinaya ayay suuraddaasi ahayd oo maqribku ku ahrinaya ayb rawahu ljamacatu baa warisay ila ibnu ibn ibnu maaja mooye xadiidkaasi wuxuu yani tilmaamayaa in xilligaa uu nebigu salaada maqhrib walmursalaad ku tukaday inay maalmihiisii ugu dambeeyey nolosha ay ahayd wabitaali wuxuu radinayaa culimmada qaarkood oo yidhi salaada maqhrib in qiraa'ada lagu dheereeyo waa mansuukh ah, yani markii hore waa la dheerayn jiray bay dheh laakiin nebiga waxaa u dambaysay inuu dheerayntaa daayey oo maqhribka suuradaha gaagaaban uu ku tukan jiray xadiidkanaa radinayo haddiiba umulfadli wixii ugu dambaysay nebiga ay ka maqashay walmursalaad ay tahay walmursalaad suurad gaaban maaha saas man waxaa la yidhaahdaa subaca la yidhaahdo mufasalka een innagana khamiista u naqaano subacaas suuradihiisa dhexay ku jirtaa qisaarulmufasalna maaha tiwaalulmufasalna maaha waa yani suuradaha dhexe waa ayb marka inay mxua nasqigaasi uusan jirin bu faa'idaynaya xadiiku lana ahrin karo wlmursalaat iyo suuradaha la midka ah. wacan caaishata radiallahu canha ana rasuula allahi sal ley waslam nebigu qara'a wuxuu akhriyey fi lmaqribi maqribka dhexdiisa wuxuu akhriyey bisuurati alacraaf buu akhriyey faraqahaa wuu kala qaaday fi rakcatayni labada ragcadood buu u kala gooyey waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa'i baa wariyey kadalika waxaa wariyey bayhaqi sheekh albaanina waa saxiixiyey oo waa xadiid sugan wey wuxuuna faa'iidaynayaa in uu nebigu sal lla ley salaada maqrib suuratu inuu ku tukaday suurat alcaraf suurad dheer yani wuu kala jaray qaybna wuxuu ku tukaday ragcadda hore qaybna wuxuu ku tukaday ragcadda dambe ah. xadiidkii fi saxiix baa u markhaati kacayo ay lahayd nebigu sal lay waslam wuxuu ku tukaday bituula tuulayayn ah, bituula tuulayayn labada ugu dheerdheer midda ugu dheer midda ugu dheer waa laisku waafaqsan inay ee xadiisku ka laakiin midda lagu lamaaninaya waa tee waan soo marnay in loo badan inay tahay ancaam ancaam inay tahay loo badan waan soo marnay marka inuu maqhribka ku tukaday suurat alacraaf xadiistan kalea tilmaamaysa laakiin xadiiskan wuxuu faa'iideeyey suurat alacraaf inuu kala gooyay oo qaybna ragcadda hore ku tukaday qaybna ragcadda dama ku tukaday taana waxay faa'iidaynaysaa salaadda maqhribka wakhtigeedu inuu dheer yahay waana soo marnay masalada iyada ah oo wakhtigeedu uu yahay ilaa dahaabi shafaq inta guduudku joogoo dhan maqhribka wakhtigiisi waa joogaa ay wakhtigeedu usan wakhti gaaban ahayn ah, ayb masaladana waa soo marnay alimaam alkhaaabi baana sidaa u daliishanaya wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi kaana nebiyu wuxuu ahaa sal lay waslam yaqra'u akhriya fi lmaqhribi maqhribka dhexdiisa wuxuu akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad labadaa suuradood buu ahrin jiray rawahu ibnu maaja baa wariyey xadiikaasi waa aciif xadiikaasi ma sugnaa alxaafi ibn xajar caleyh raxmatulah wuxuu leey daahiru isnaadihi sixa ila annahu macluul xadiidka sanadkiisa daahirkiisa sida muuqata waxaad moodaa inuu saxiix yahay laakiin xadiidku waa cilladaysan yahay alimaam daara quطnina wuxuu leeyahy ruwaadiisa qaar ka mida ah gafay almuhim sanadka xadiiska waxaa ku jira in la yidhaahdo axmed ibnu budayl oo saduuq lahoo owhaam ah sida ay tahay haddana wuxuu khilaafay rag isaga ka xoog badan oo ka dhigay labadan suuradood akhrintoodu inayna ahayn salaada maqrib eh ay ahayd sunnada salaada maqhrib ka dambaysa sidaasaana maxfuud ah sida saxda ah labada ragcadood labadan suuradood akhrintooda qulyaayulkaafiruun iyo qulhuwallaha ah waa labada ragcadood ee ka dambeeya maqhribka saasay ku soo arooreen maxfuudna ku jeh xadiidku amaa lafdigan hadda meesha yaal oo inuu nebigu maqribka labadaas suuradood akhriyay ah waa daciif bal waa munkar dacfi maca shuduud baa ku jira dacfigii shuduudku markay kulmaanna dacfi maca almukhaalafa aan ula jeedaa dacfi maca almukhaalafa markay kulmaan waxaa la yidhahdaa munkar marka waa munkar way xadiiskaasi ma sugna ayb wa fii xadiii jaabirin jaabir xadiikiisa waxaa ku sugan ana nabiya sal lay waslam nabigu qaala inuu yidhi yaa mucaadu mucaadow afattaanun ma mid fitna badan baa anta adugu ow amase qaala inuu yidhi afaatinun ma mid fitnaynayaa tahay ma fitneeyaa tahay anta adugu ah, yani falowlaa sallayta maa tujisid oo dadka maad ku tujisid bisabbixisma rabbika alaclaa iyo washamsi waduxaaha iyo walleyli idaa yaqsha maad suuradaha ku tujisa dadka maxaa dadka u fidnaynaysa muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu ahaa uu soo gaabiye mucaad ibnu jabal radia allahu tacala canhu ardaa nebiguu la tukan jiray salaadda cishaha intuu la tukado ayuu kadibna xaafad uu deganaa ayuu aadi jiro masaajid kale ku yaallay xaafaddaa markuu tago buu haddana imaam u noqon jiray oo isagana markaas sunnuu tukanayaa dadkuna waajibkoodii bay tukanayaan xoogaa marka salaaddu ku dheeran jiray isagoo salaad cishaa marka tukanaya ayaa nin laba rati oo awrta dhaamisa ka mida wata ayaa dib kaga yimi awrtiibuu meesha ku sidaysto markaasuu salaadii gale wuxuu isleeyay marka salaadda way gaaban tahay intaad jamaacada ka faa'idayso awrtaada markaas kaxayso oo yayna kaa fakan mucaad salaaddii buuba dheereeyey iska qabsaday suurado dheerdheer ninkii wuu ka goostay intuu salaaddii ka goostay oo iska dhammaystay buu kadibna awrtiisii iska kaxaystay mucaad baa loo sheegoo la yidhi mucaadow nin baa kaa goostay oo intaad salaaddii ku dheeraystay kaa goostay oo kadibna iska danaystay mucaad markaasuu yidhi waa munaafiq waxbuu ka sheegay markaasaa ninkii loo sheegay mucaad baa wax kaa sheegay baa layidhi markaasuu nebiga u tegay sal lla lay slam wuxuu rasuul ninkii mucaad ahaa salaadana waa nugu dheeraynhaya markaanu ka goosnana waxbuu naga sheegahaya ninkaa laga qabto markaa wey markuu nebigu ku lehy sl ley waslam afataanun anta yaa mucaad ma fitnoolaa dadka maxaad uga fitnood oga eryaysaa waxaad samaysaa dadka waxaad ku tujisaa baa layidhi sabbixisma rabbika alaclaa iyo washamsi waduxaaha iyo walleyli idaa yakshaa iyo meelahaas dadka ku tuji maxaa yeelay dadka yani waxa wey riwaayadii kale waa tii ahayd dadka kooda ugu dabardaran ku dayo maxaa mid danle baa ku jira mid daciifoon taagnaan karin baa ku jira mid xanuunsanayaa ku jira marka mar haddaad imaam tahay kooda yani ugu tabardaran ka ku dayo kaa ku sale wey salaadaada manaa ayb marka kaas waa xadiid dhir wuxuu daliil u yahay salaada cishaha qiraa'adeeda in la akhrinayo biwsat lmufasal ah, suuradaha waxoogaa dhexlexaadka kuwa yara gaagaaban in la akhrinayo oo salaadana la takhfiifiyo khaasatan asalku waa takhfiifka asalku waa takhfiifka marmarka qaarkood waxaa dhici jirta nebigu sal ly slam inuu salaada galo asagoo doonayo inuu dheereeyo markaasuu wuxuu maqlayaa ilmo ooyaya maamooyinkaa la tukan jire dumarku way la tukan jireen markaasuu salaaddii soo gaabinaya calashaani hooyadii amay dhibsataa oo la tukanaysa nebiga sal lay slam marka asalka waa gaabinta salaada jamaacada in la muraaceeyo dadka duruuftooda laakiin gaabintiibaa ictibaari ah gaabintibaa ictibaari aho yani wax weeyaan waxay u baahan tahay sidaa nebigu sal lay slam marba uu si ka dhigi jiray in laga dhigo in gaabin keliya la laasimo ilaa dadkuba u qaataan gaabintu inay sunno laazima tahayna sax maaha in mar walba la dheereeyana sax maaha laakiin kolba duruufta in la qadariyo sidaa nebiguba sal lay waslam u rogrogi jiray ayay ku fiicantahay oo sunnadiisa kol mid la qaato suurat lacraaf nabigu hadduu ahriyay almuhim salaaddii maqriy oon bixin buu dhammaystirtay marka innaga ma dhammaystiri karna de nabiga sal lay sl qur lagu soo dejiyey markuu ahrinayo abcan akhrintiisu waa ka duwantaha kasta marka laakiin waxaan uun ka qaadanaynaa ciddii rabto inuu mxuu ahaay suuratu alacraaf maqhrib ku tukado waa u bannaanta laakiin isagana hadduu dadku ku dheereeyo waa uun laga goosan wacan sulaymaan ibni yasaarin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin buuhi rajulan nin oo ashbaha uga ekaansho badan salaatan salaad birasuulillahi sal lla lay wasalam min fulaanin hebel salaad nin uga eg salaad ahaan rasuulka uga eg ma garana buu yidhi hebel liimaamin imaam buu ula jeedaa oo kaana ahaa bilmadiinati madiine ah. ah imaam magaalada madiine markaa tujinayay ayuu ula jeedaabaa laleehy ayb qaala sulaymaan wuxuu yidhi sulayman yasaar waa taabiciga fa sallaytu waan tukaday buu khalfahu ninkaa gadaashiisaan ku tukaday buu ninka abu hurayra uu yidhi weligay nin nabiga uga salaad eg ma aanan arkin ninkaa gadaashiisaan ku tukaday buui fa kaana wuxuu ahaa yutiilu mid dheereeya aluulayayni labada u horeeya min aduhri duhurka xaggiisa duhurka labada u horeeya wuu dheerayn jiray wa yukhafifu wuu fududayn jiro khafiifin jiray alukhrayayni labada dambana wa yukhafifu wuu fududayn jiray alcasra casarka wayaqra'u wuxuu akhrin jiray filuulayayni labada u horeeya oo min almaqhribi maqhribka ka mida wuxuu ku akhrin jiray biqisaari lmufasal subca aan u naqaano khamiis ayaa la yidhahdaa mufasalka suuradihiisa gaagaaban buu ku akhrin jiray maqhribka labadiisa ragcadood ee hore wayaqra'u wuxuu akhrin jiray fil uulayayni labada u horeeya min alcishaa'i ka mid a ah. wuxuu ku akhrin jiray min wasati lmufasal mufasalka suuradihiisa dhexdhexe qaar ka ku arin jiray suuradaha dhexdhexe ayuu ku akhrin jiray yaqra'u fi lulayayni min alcishaa yani min wasati lmufasal wayaqra' wuxuu akhrin jiray fi lhadaati salaada subaxna bitiwaali lmufasal subaca khamiisaad suuradihiisa dheerdheer buu salaada subaxna ayuu yani waxa weeyaan akhrin jiray rawa waxaa wariyey axmed wannasaa'i wakadalika waxaa soo saaray ibnu maaja ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo bayhaqi alimaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah bulughulmaraamka wuxuu ku sanadkiisu waa saxiix sheekh albaanina sidoo kale wuu saxiixinaya wakadalika ibnu khusayma ibnu xibbaan waa xadiis sugan weya xadiidkaasi wuxuuna tilmaamayaa faa'iidaynayaa salaadii nebigu sal lay waslam siday ahaan jirtay oo muxuu ahaayey qaabka salaada duhur labada ragcadood u horeeya ee in la dheereeyo labada ka dambeeyana la khafiifiyo casarka la khafiifiyo maqhribka labadiisa ragcadood hore mufasalka ama subaca khamiisaad suuradihiisa gaagaaban in lagu tukado ayib ma la daa'imayaa wa maya lama daa'imayo waa kaan soo marnay sooma Ah, suurado dheernana waa lagu tukan karaa cishahana kuwa dhexdhexaadka laakiin salaada subax inuu dheeran jiray baabu اlxujati fi الsalaati bqira'ati bn mascuudi waubayin wغayrihima miman uniya cala qira'atihi wuxuu baabu yahay alxuja yani intan hadda uu sheekhu soo arooriyey oo suuradaha salaada lagu ahrin jiray waa un qayb ka mida ah. qaybo aad u fara badan buusan keenin mabooda kulmin karaba oo nabigu sal ley waslam suuraduhu qur-aanka ka mida ee ay sugnaatay inuu ku tukan jiray iyo salaaduhu ku kala tukan jiray macnaha baablxujati xujadii buu baab u yahay fi salaati tukasho biqiraa'ati ibni mascuudin cabdullahi bn mascuud qiraa'adiisa lagu tukado wa ubayin iyo ubayi qiraa'adiisa iyo wahayrihimaa labadooda waxaan ahayn oo minman cid ka mid ah uniya la ammaanay calaa qiraa'atii akhrintiisa la ammaanay meeshan waxa cabdulahi ibnu mascuud iyo ubay ibnu kacab iyo saxaabada qaarkood oo akhrintooda nebigu si gooniya u ammaanay qiraa'adooda laga wariyey in lagu tukan karo xujadeeda daliilkii iyo xujadii ku tusaysay raggaasi qiraa'aadka laga wariyo in lagu tukan karo adiga fahno saxaabadu ridwaanullaahi calayhim yani e, e, e, yani xuruufta iyo kelimaadka laga wariyey ee qur'aan ahaan looga wariyay wariyey marmarka qaarkood marna waxay gelaysaa qiraa'aadka toddobada ah la yidhaahdo alqiraa'aatu sabci bay gelaysaa marmarna waxaa imaanaya qiraa'aad ka baxsan oo laakiin ama cabdullahi bn mascuud laga warinayo ama ubayi laga warinayo bisanadin saxiix oo tii muxuu ahaayey toddobadii ee caanka ahaa khilaafsan su-aashu waxay tahay marka qiraa'aadkaasi cabdulaahi laga warin ama ubayi laga warin ama mucaad laga warin qur-aanka ma lagu tukan karaa salaada oo ma ku asaxaysaa mise wixii khilaafsan alquraa'u sabca qiraa'aadkooda wixii khilaafsan laguma tukan karo qur-aanna ma masaladu doonaya inuu ka hadltaa marka in lagu tukan karo xujadeedii waay baabu lxujati fi salaati salaadii biqira'ati ibni mascuudin wa ubayin lagu tukado xujadeedii iyo waqayrihima oo miman cid ka mida uniya calaa qira'atihi la ammaanay ahrintiisa nebigu ammaanay sal lay waslam can cabdillahi bni camrin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu yidhi khuduu qaata alqur'aana qur'aanka waxaad ka qaadataan min arbacin afar ruux ka qaata qur-aanka afar ruux ka barta min ibni ummi cabdin ummu cabdi wiilkeeda ka barta ummu abdi wiilkeeda ummu cabdi waa cabdullahi ibn mascuud hooyadii isagaana laga wada ibn ummu cabdin fabada'a nebigu waa bilaabay buu idhi bihi isaguu ku bilaabay afarta qur-aanka ka qaata la wuxuu ka bilaabay oo ugu horraysiiyey cabdullahi bn mascuud wa mucaad ibni jabalin iyo mucaad ibni jabalna ka qaata wa ubayi bni kacbin wa saalimin iyo saalim mawlaa abi xudayfata abu xudayfa mawlihiisa ah ayib saalim mawla abi xudayfa yani waa ninkii uu ku yimid xadiidkii ridaaculkabiirka yani wax weeyaan nin saxaabi oo jaliil ah rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wlbukhaariyu wtirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey waa xadii saxiix oo sugan way xadiikaasina xadii muxuu ahaayey bukhaari baa soo saaray iyo keyrkiiba xadiikaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa afar nin oo nebigu amray qur-aanka in laga qaato waxayna ka mid ahaayeen dad aan badnayn oo saxaabada ka mid ahaa oo qur-aanka xifdiyey noloshii nebiga sal ley slam xufaad ahaa cinaayo khaasana qur-aanka siiyey ayay afartani ka mid ahaayeen ayb su waxay tahay marka oo hadda meeshan sheekhu u keenaya ma shartibaa qiraa'ada salaada lagu tukanayaay in ay eh, ay ku timaaddo alquraa'u asabca inay qiraa'aadkooda mid ka mida noqoto ma shartiba mise qiraa'o cabdulahi bni mascuud ama ubay ibnu kacab ama mucaadi ibnu jabal qiraa'adooda oo sanad ahaan asaxday waa lagu tukan karaa saas way macnaha masaladu inuu ka hadlataa in badani waxay qabaan qiraa'aadka noocaasoo kala ah salaaddu kuma ansaxayso lagumana tukan karo mutaahiriintii baana u badan ra'yiga isaga in badanoo mutaamiriqiinta qaba laakiin alimaam eh, aljazari imaam alqira'aat isagu wuxuu ka soo naqlinayaa a'imatu salaf waalkhalaf wuxuu ka soo naqlinayaa in lagu tukan karo qiraa'o kasta oo ragga ka sugan shuruud mucayana markii laga helo kow wuxuu leeyahay an tuwaafiqa wajhan carabiyan weji ka mida wujuuhda luqadda carabiga waa inay waafaqdo oynan asaaliibtii iyo isticmaalaadkii luqada carabiga waa inayna ka wada bixin o shardiga labaadi wuxuu leeyahay yani an yasixa isnaaduha sanadkeedu waa inuu asaxo saxaabiga laga warinayo sanad saxiixa waa inay kaga soo aroorto shardiga saddexaadi waxa weeyaan an tuwaafiqa alrasma alcumaani walow ixtimaalan buu leeyahay inay waafaqdo qoraalka uu qur'aanku ku yimid ee cumaan ee misxafku ku qoran yahay waa inay weji un iyadana ka waafaqdo walow ixtimaalanba ha noqoto suurtagelidba ha noqote si un waa inay waafaqdo intaa haddii laga helo qiraa'adaasi waa lagu tukan karaa buui qur-aankayna ka tahay buui shuruudtaa haddii la shartina uma aha buu yidhi inay mutawaatir noqoto xataa dariiqul aaxaad haddii lagu wariyo oo shuruudaa laga helo waa lagu akhrin karaa waana lagu tukan karaa saasuu leeyahy wuxuuna ka soo guurinayaa arrintaa iyada ah yani waxa weye ibnuljazari wuxuu ka soo guurinayaa a'immat salaf waalkhalaf wuxuu radinayaa ra'yigaa wixii khilaafsan wuxuu leeyahy waan qabi jiray laakiin waan ka noqday saasuu le manaa isaguna u nusraynaya imaamu shawkaani baa u nusraynaya xataa qira'aadka oo sabcada qira'aadka laga wariyo qaar ka mid shuduud ku imaanaya marka masalada uu sheekhu uu doonayo inuu ka hadlo masalada iyada manaa oo uu mxuuaha jazari ka hadlay wacan abi hurarata radi allahu canhu ana nabiya sal lay waslam nabigu qaala wuxuu yidhi man axabba ruuxii jeclaada an yaqra'a inuu ahriyo ah, yani waa u tegi doonnaa waan u malaynayahay eh, mxuu ahaay eh, unzila alqur'aanu calaa sabcati axruf qur-aanka lagu soo dejiyey toddoba xaraf korkood waxaa laysku waafaqsan yahay toddobada xaraf inayna toddobada qiraa'a ahayn toddobada xaraf way ka gudawan yihiin toddobada qiraa'o leanna toddobada qiraa'o waa wax dib ka yimid nebigu xadiiska markuu lahaa toddoba qiraa'o ma jirin toddobada qiraa'o iyo a'immadooduba dib bay ka yimaadeen sidaas daraaddeed unzila alqur'aanu calaa sabcati axrufin in lagu fasiro toddobada qiraa'o lagu fasiro waa jahli saas maanaa marka waxaa laga wadaa macno ka gudaweyn wacan abi hurarata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi man axabba ruuxii jecel an yaqra'a inuu ahriyo hadan an yaqra'a inuu akhriyo dhe alqur'aana qur'aanka inuu akhriyo hadan asagoo cusub yacni isagoo frish ah hariidan miah waa isku macno waaye axmed bay ku timid lafdigaas riwaayada axmed baa sidaa dhahaysa laakiin isku macno adan bay u badan yihin riwaayadku ayb ariidantaasi axmed baa warinaya lafdiga axmed bay ku imaanaysa man axaba ruuxii jeclaada an yaqra'a inuu aqriyo alqur'aana hadan aw hariidan macnaa wax weeyaan isagoo cusub oo yani wax weeyaan aan duugoobin kamaa unzila sidii loo soo dejiyey falyaqra'a ha aqriyo calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin calaa qiraa'ati ibni ummi taas korkeeda ha ahriyo mid lamida sidaa ha u ahriyo man rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyey soo saaray abu yacla iyo bazaar waana daciif sanadkiisu waa daciif laakiin shawaahid fara badan buu ku asaxaya xadiid saxiix ku noqonaya macna ayib shawaahidiisa waxaa ka mid ah cabdullahi bn laga warinayo oo uu soo saaray axmed iyo tabaraani iyo ibni xibbaan iyo ibni maajah biisnaadin xasan abu bakar iyo cumar iyagana waxaa laga warin xadiid la mida ah oo man sarahu ah man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzil falyaqra' cala qira'ati bni ummi cabdin abu bakar iyo cumar baa laga warin axmed ibn maajah iyo xaakim baa soo saaray waana saxiix xadiidka markii shawaahiddiisaas la fiiriyo saxiix buu noqonaya amaa dariiqan axmed sanadkiisu waa daciif ayb muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa inuu nebigu sal lla alay amray qur'aanka in lagu akhriyo qiraa'ada cabdilaahi bn mascuud raggan hadda afartay nebigu sheegay sal lay waslam dhammaantood waxay ahaayeen raggii kiciyey qurada nin walba meel buu fadhiyey magaaluu fadhiistay mid makuu fadhiistay mid madiinuu fadhiistay mid kuufuu fadhiistay cabdillahi masuud oo kale kuufuu fadhiistay marka ragga inta badan qur'aanka laga qaatay ummaddu ay ka qaadatay yani wax weyaan uu ku abtirsanayo ragganaa soo saaray oo madaaris waaweyn oo meelaha ku kala yaallay lahaayeen oo qur-aanka laga bartay macnaha ayb wacan anas radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi liubayin ubay bn kacb wuxuu ku yidhi ina allaha alle amaranii wuxuu i amray an aqra'a inaan aqhriyo alayka korkaaga inaan kugu aqhriyo lam yakun aladiina kafaruu suuraddaa inaan kugu ahriyo ilaahay baa isoo amray inaan suuraddaa kugu dul ahriyo wa fii riwaayatin waxay ahayd an aqr'a inaan ahriyo ayuu alla i amray calayka korkaaga alqur'aana qur'aanka inaan ku ahriya alla isoo amray qaala markaasaa wuxuu yidhi ubay bnu kacab wasammaanii laka wasammaanii oo miyuu i magacaabay alleh laka adiga miyuu ii kaa magacaabay markuu ku soo amrayey magacayga miyuu sheegay qaala nebigu wuxu uhi sal ly sl nacamha fa bakaa markaasuu ooyey aduu farax lala ooyey miyaad aragta Ah, sida murugta loola ooyaa farxana loola ooyaa marka farxi baa ka dambaysa ilaahay baaba ku sheegayoo qur inuu nebigu kugu dul ahriyo soo amray oo magacaaga sheegay haddii la yidhi farax baa ka badbatay markaasuu iska ooyey marka nin walbuu ooyi laha baan malin ilahay baa ku sheegsheega soo ma marka sidaas weya muttafaqun calayhi xadiidkaa wuxuu faa'iideyn manqabo waxaa ku jirta ubay ibnu kacb leanna waxaa qur'aanka ku dul ahri ama suuradda ku dul ahri loo leeyahay waa masiye khaas manqaba khaasa waay marka wuxuu ka ahaa raggii cinaayada khaaska ah qur-aanka ee nebigu sal lay slm uga markhaati kacay buu ka mid yahay marka isagaa iyo raggaa ka horreeyaba qiraa'aadka ka yimaada yani waxa weyaan sanad saxiixana ku yimi shuruudaa la sheegayna oofsaday taa way midda doodu ka taagan tahay salaadda ma lagu tukan karaa mise laguma tukan karay baabu maa jaa wxii baabu yahay fi saktatayn labada aamus qabla alqiraa'ati qiraa'ada ka hor wa bacdaha iyo gadaasheeda ah, akhrinta ka hor labada aamus oo ruuxu aamusayo iyo gadaasheeda aamuska ah taasuu baabu yahay can ilxasan yacni dhexdeeda meel la aamusiyo waxba la akhriyaynin maa jirto waa waase xaggee can ilxasan xasan ibn abiاlxasan albasri waay can samura ibni jandub ibnu jundub ama jundab can اnabiy sal lay slam wuxuu ka warin annahu nebigu kaana inuu ahaa yaskutu mid aamuso saktatayni laba aamus idaa goortii istaftaxa uu furfurto asalaata salaada markuu furfurto uu galo wuu aamusi jiray waidaa goortii faraqa uu dhammeeyo min alqiraa'ati ahrinta markuu ka faaruqana kullihaa dhammaanteed min alqiraa'ati akhrinta kullihaa dhammaanteed markuu ka faaruqo akhrintoo dhan dhammeeyana ayadana wuu aamusi jiray wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan saktatan aamus idaa kabbara markuu takbiirsaday ahay oo waa midda hore uu yidhi ida staftaxa salaa allahu akbarta salaada uu ku galay markuu galo wuu aamusi jiray wa saktatan aamusna idaa goortii bay ahaatee wayaskutu saktatan aamusna wuxuu aamusi jiray idaa faraqa markuu ka faaruqo min qiraa'ati hayri lmaqduubi calayhim waladaaliin ahrinta aayaddaas aayadda ahrinteeda markuu dhammeeyana aamus buu aamusi jiray rawa dalika arrinkaa waxaa wariyey abu daawuud ba wariyey wakadalika waxaa isaguna wariyey axmed wاtirmidi wabnu maajah bimacnaahu xadiid la macna bay wariyeen kadalika daara qutni iyo bayhaqi baa wariyey waana xadiid daciifa w laba cilaa ku jirta xadiidka dacfigiisa kow cancanatu xasan albasri waana mudallis maca jalaalati qadrihi mudallis buu ahaa waxaa kaloo laga muransanyaho muxadisiintu isku haystaan xasanulbasri axaadiista uu samuro ka wariyo waxma ka maqlay kama maqlin saddex ra'yi baa ku jira hadda ka soo tilmaanay waxba kamuusan maqlin kulli wuxuu ka warinoo dhan wuu ka maqlay xadiiulcaqiiqa basuu ka maqlay kullu daalika waa khilaaf jira laakiin cilladu waxay tahay hadda waa mudallis wuuna cancaneeyey wabittaali cancanatu mudallis baa ku jiro dacfigu halkaas wa masalada labaadi waxa weeyaan iyo cillada labaad idiraab fi lmatni xadiidka matnigiisana idiraab iyo isbaraambar baa geliyey sidaas daraaddeed buu xadiidku daciif yahay waxaa daciifiyey abu bakrin aljasaas mxuu ahaay wuxuu leeyahay xadiid hayru haabit wey sheekh albani sidoo kale ayb waxay sugayaan culimmadu oo ay leeyihiin halka sagta ee sugan ee soo aroortay waxa weeyaan alsakta allatii bacda alfaraaqi min alqiraa'ati kulliha qabla alrukuuc yacnii intuu akhrintoo dhan markuu dhammeeyo faatixada dhammeeyo qur-aankii kale uu akhrin lahaa dhammeeyo uu rukuuci rabo intuusan rukuucin qiraa'adana dhammeeyo aamus yar baa halkaa ku jira halkaasaa sugan kaana waxay leeyihiin axaadiis isxoojinaysa kusoo aroortay waxaana sidaa rajaxaya shaikhulislaam ibnu taymiya iyo ibn ibnulqayim iyo sheekh albaaniya saasay rajaxaya halka sagta ee sugantaa iyada amaa sagtada u horraysaee salaadda marka la gala ah taa iyada aamus ma ah somaynaan soo marray xadii abu hurayra waa say u haysteen mooye nebigu markaa wuxuu akhrinayay ducaaul istiftaax ducooyinkan soo marnay baa meeshaa ku jira ee iyadu aamus ma ah waxaa soo hadhay aamuska galaya marka faatixada la dhammeeyo hayrilmaqduubi calayhim waladaalliin halkaa aamus ma ku jiraa ma sugna xadiiskeeduna shaahid male waa daciif saas daraaddeed aamuskuma jiro ayb saddexdaas sagto ee xadiisku hadda tilmaamay inay mustaxab yihiin waxaa maray jumhuurta awsaaci shaafici axmed iyo isxaaqba saasay marayaan waxaa karahaystay oo yidhi sakataadkaasi ma jiraan alimaamu maalik iyo ahlulkuufa asxaabu ra'yiga abu xaniifa iyo thawri iyo qolyahaas saasay mareen sida xooga badanna waxa weyaan mar hadduusan xadiidu sugnayn sakta aan daliil lahayn ma jirto laanna asalka waxa weeye cibaadaadka cibaadaadka asalkoodu waa manci wixii la leeyahay waa mashruuc oo cibaadaha waa in daliil loo helo wixii daliil loo waayo cibaadaha ma jiro waay cagsi waxaa ah mucaamalaadka iyo yani mxuu ahaayey caadaadka wixii caadaad iyo mucaamalaada ah, iyo wacagsi dalika alaslu libaaxa wa alaslu libaaxa ee asal wa ayb shaaficiyadu waxay leeyihiin saktadaasi ka dambaysa faatixada dhammaynteeda waxay iyagu u istixbaabsadeen oo xikmadda ku jirta ay ku sheegeen inay ma'muumiintu faatixada akhriyaan waan masaladan soo marnay si ma'muumiinta jaanis loo siiya ay faatixada ku akhriyaan imaamku markuu dhammeeyo eh, mxuu ahaaye eh, faatixada dhammeeyo ha aamusa waxoogaa waana taan xalay soo sheegeynoo nahayn daliil ma leh ah, daliil ma yani waxa way daliilkeedu waa daciif sagtada iyada ayb sagto kaley shaaficiyadu oo afraad bay iyadana istixsaansadeenoo oo istixbaab ku sheegeen waana sagtada ah waladaalliina markuu yidhaahda aamiin intuusan dhihin meeshaa aamus inuu geliyo waxay leeyihiin liyaclama annaasu aw liyaclama alma'muumuun bianna alta'miina laysa min alqur'aan hadii aad isku daba xidho waladaalliina aamiin dadka caamadii waxay u qaadanayaan aamiintu inay fatixada ka mid tahay soo maa marka shaaficiyadu waxay leeyihin si dadka caamada ay u fahmaan aamiin inaysan faatixada ka mid ahayn imaamku ha yaro aamusay leeyihin ha kala saaro laakiin in daliil loo helay ku ficnayd sooma in daliil loo helay ku ficnayd mar daliil loo haynin istixbaab biduuni daliil ma saas daraaddeed waa iyadana waa madhab daciifa baabu allahu akbartiibuu baab u yahay lirukuuci loo takbiirsado wasujuudi iyo sujuuda iyo wrafci kasoo noqoshada laga soo kor noqdo sujuuda iyo rukuucda bimacnaa markaad sii rukuucayso allahu akbar markaad sii sujuudayso iyo markaad labadaba ka soo toosayso in allahu akbar la dhahayo can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yukabiru isagoo takbiirsanaya fii kulli rafcin koru noqosho oo dhan dhexdeeda wa khafdin iyo hoos aadid dhammaanteed wa qiyaamin iyo istaag kasta dhexdii mar kastoo uu istaagayo wa qucuudin iyo fadhi kasta dhexdii mar kastoo uu fadhiisanayo ra waxaa wariyey axmed wاnasaa'i wاtirmidiyu wasaxaxahu kadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani caleyh raxmat ullah xadiidkan wuxuu faa'iidaynayaa allahu akbartu oo laga wado takbiiraatu naqliga waxa la yidhahdo ama takbiiraatu tanaqulka salaada dhexeeda markaad gadgadoomayso allahu akbarta la dhahayo inay mashruuc tahay bay ku tus jumhuur ahlilcilmina waxay qabaan waa mustaxab bay qabaan oo meeshay shaaficiyadu ka yidhaahdeen ay hay-aadka ku tiriyaan kutubta fiqiga marka waa mustaxab bay qabaan laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan takbiiraadkaasi waa waajib waxayna ka faa'iidaysanayaanoy leeyihiin laga qaadanayaa xataa ninkii salaadiisa halleeya nebigu allahu akbartan wuu baray oo takbiiraadka naqliga waana ninka salaaddii nebigu uu baraybaa asal u ah siday yidhaahdaan salaada maxaa waajiba maxaa rukniya maxaa mustaxaba kaasay manaha salka u saaraan manaa oy asaas ka dhigaan marka qolyaa waxay leeyihiin takbiiraadkaasi waa waajib ayb waxaanse jirin intaan arkay cid qabta in haddii laga tago salaadu burayso wax qabta ma arkin ama wax qaba ma arkin laakiin waajib wey haddii lagu idhahdo bimacnaa ka tegitaankooda imi baa ka dhalan waay jumhuurtu say qabaanna waaba mustaxab oo xataa haddii laga tago imi xataa kama imaanayo dembi waa say jumhuurtu qabaan macna wacan cikrimata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qultu waxaan ku idhi libni cabaasin can cikrimata mawla bni cabaas raximah llahu tacala waradia canh qaala wuxuu uhi qultu waxaan ku idhi libni cabaasin cabdullahi bni cabaas waxaan ku idhi radi allahu canhu sallaytu waan tukaday aduhra duhurkii baan tukaday bilbatxa meesha batxa la yidhahdaan ku tukaday khalfa shaykhin batxaagu waa dhulka bacaadka khalfa shaykhin nin oday ah gadaashiisaan ku tukaday buuhi axmaqa oo nacas ah nin doqon ah oo nacas ah baan gadaashiisa ku tukaday buui oo oday ah ayb waa u dhammeeyey fa kabbara wuxuu takbiirsaday wuxuu ku haystaba ee uu axmaqnimada ugu xukumahay waa lagaga saxsan yahay fa kabbara waatan waxaanuu ku haystaa fa kabbara labaatan iyo labo takbiiratan oo takbiirood buu takbiirsaday salaad duhur buuna tujiyey markaasuu labi iyo labaatan allahu akbar buu akhriyey buui waa nacas yukabiru takbiirsan buuhi ida sajada markuu sujuuday wa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxa soo kor soo toosana wuu takbiirsan buui ah, marka waan la yaabay ninkaas nacasnimada ku jirta fa qaala ibnu wuxuu yidhi tilka taasi salaatu abilqaasim weeye sal allahu calayhi waali wasalam nabiga maxamed salaadiisii wey ninkaas aad nacsimada ku sheegaysa salaaduu tukanayay waa salaadii abulqaasim nabigu tukan jiray sal lay waslam raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaari iyo marka meesha waxaa ka muuqata cikrima mawla bni cabaas aalimu ahaa oo cilmiga tafsiirka iyo xadiiska iyo fiqhiga iyo ragga u horreeya ku jira haddana maca dalika waxaa ka muuqata takbiiraadkaasi naqliga inuusan qabi jirin bal inuusan wax daliiloo sheegayaba arkinba taasaa ka muuqata ayb takbiiraadkaasi marka culimaa ka tegi jirta marka cabdullahi bn cabbaas laakiin waa u saxay labiiyo labaatanka takbiirood waxay ku imaanaysaa salaadu duur bay ahayd waa afar ragcadood soo ma ragcad kasta waxaa ku jirta shan takbiirood baa ku jirta soma ma meelood min afar waa meeqa waa labaatan waxaad ku daraysaan atixiyaadka dhexe marka laga istaagayo takbiirtiisa ku dar takbiirta salaada lagu xidhayna ku dar labiyo labaatanku saas ku imaanay labiyo labaatan takbiirood ragcad walbana shan baa ku jirta sida caadiga ayb وcan abi musa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu uhi ina rasuula اllahi sal lay waslam rasuulku khaطabanaa wuu noo khudbeeyey fabayana wuxuu caddeeyey lanaa annaga sunnatanaa dariiqanagu noo caddeeyey wa callamanaa wuxuuna baray salaatanaa salaadanadana nebigu waana baray sal lay slam oo fa qaala wuxuu idhi idaa goortii sallaytum aad tukanaysaan fa aqiimuu toosiya sufuufakum safafyaalkiinna markaad tukan rabtaan horta safafka toosiyo hagaajiya waan u tegi doonnaa safafka iyo axkaamtooda uma kadibna liya'ummakum imaam ha idiin noqdo haydin tujiya axadukum midkiin fa idaa goortii kabbara uu takbiirsadoo salaada galo fa kabbiruu takbiirsada wa idaa goortii qara'a u wax akhrinayana oo uu qur-aanka akhrinayana fa ansituu dhegaysta ayb wa idaa goortii qaala uu yidhaahdo hayri lmaqduubi calayhim waladaalliina oo faatixada uu dhammeeyana faquuluu waxaad tidhahdaan aamiin aamiin yujibkum ullahu alla waa idin ajiibi ah, alla idin ajiibi macnaa waxa weeyaan baryada ilan suuradda akhriga saas soo tilmaan waa baryo sooma iyo aamiinoo allaw aqbal ah alla waa idinka ajiibaya ayb waidaa koortii kabbara uu takbiirsado oo warrakaca uu rukuucayo fa kabbiruu takbiirsada warkacuu rukuuca sooma rukuucdii isaguna wuu allahu akbar buu yidhi waana rukuucay idinkuna allahu akbar dhah rukuuca gadaashiisa maxaa yeele fa ina alimaama imaamku yarkacu wuu rukuuci qablakum hortiin wayarfacu wuu soo kor noqonoo rukuucdu ka soo toosi qablakum hortiin saasaa asala inuu imaamku rukuucda kaaga hormaro soo kicidda rukuucda ka soo toosayana kaaga hormaro adiguna labadaba aad u dabamarto oo daba socoto ayb fa qaala wuxuu yidhi rasuululahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi fa tilka taasi bitilka taasay u dhigantaa fa tilka bitilka labadaasi way isu dhigmaan waay tilka waxoogaaga uu idinka horreeyey rukuucda idinka horreeyey ama soo toosidda uu idinka horreeyey idinkuna waad uga dambayseenuun tilka bitilka marka waa isu dhigantaanuun sooma wax yar buu kaa horreeyey wuu kaa hor rukuucay rukuucda maalan kaba soo qaad hal daqiiqad buu rukuucsanaa waad ka daba tagtay wuu soo toosay aduguna intuu soo toosahayay rukuucdii baad ku jirtay oo daqiiqadii waad qaadatay sooma markuu soo toosoo soo istaagay wuu kaa soo horreeyey aduguna waad uga dambaysay tilka bitilka marka intuu sameeyey ee idinka horreeyey intaad uga dambayseen baa u dhiganta wa ah, waxba macnaha idin yani wax weeyaan idin kalama siyaasana laga wadaa fa taasi oo hormaridiisa ah bitilka taasay u dhigantaa oo dibdhicinna ah aad iyo rafciga ku dibdhacdeen waidaa goortii qaala imaamku uu yidhaahdo samica allahu liman xamida samica allaahu allaha aqbalo liman cidda xamidahu mahadisa ciddii ammaantoo mahadisa ilahay ka aqbalo barsidaa markuu yidhaahda imaamku faquluu waxaad tidhaahdaan allaahumma allahyow rabbanaa rabbigayow laka adiga ayaa iskale alxamdu ammaan iyo mahadin dhammaanteedaada iskale yasmacu llaahu alla ama yasmac illaahu alla wuu aqbali lakum idinka waa idinka aqbalayaa imaamkaa idin gogol xaadhay oo muxuu yidhi samica allaahu liman xamida allaw ciddii ku mahadisa aqbal aduguna maxaa tidhi wixii lagugu aqbali lahaa oo mahadintii ah baad marka la imaanayso waxaad leedahay rabbanaa laka alxamdu ama walaka alxamdu waa wixii lagugu aqbali lahaa haddii wixii lagugu aqbali lahaa ee imaamku uu shardi uga dhigay aqbalka aad la timid maxaa ka dhalnay marka yasmac illaahu lakum alla markaa waa idin aqbalaya alla markaa waa aqbalaya waa yeelaya <clears throat> fa ina allaha alla tacaala korahay qaala wuxuu yidhi calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi samica allahu liman xamida ayuu alla yidhi nebigiisa oo nebiga carabkiisa ka yeedhsiiyey ciddii ilaahay mahadisa alla aqbalo allah ka yeedhsiiyey carabka nebiga adigiina waad mahadiso waxaad tidhi rabbanaa walaka alxamdu intaasi hadday dhacday ood la timid waa laga aqbalay marka ayb waidaa goortii kabbara uu imaamku takbiirsado oo wasajada uu sujuudana fakabbiruu takbiirsada oo wasjuduu sujuuda ka daba taga maxaa yeele faina alimaama imaamku yasjudu wuu sujuudayaa qablakum hortiin wayarfacu wuu soo toosayaa oo sujuudu ka soo toosayaa qablakum hortiin qaala rasuulu lahi sal lay slm rsulku wuxuu yihi maayta iyadana intuu sujuudda idinka horreeyey intaad uga dambayseen baa u dhiganta intuu rafciga sujuudda laga soo toosaya idinka horreeyeyna intaad uga dambayseen baa u dhiganta tilka bitilka tii hore la mid waidaa goortii kaana uu ahaado cinda alqacdati fadhiisiga agtiisa markuu imaamku ahaado oo fadhigii ugu dambeeyey salaada uu fadhiisto falyakun ha ahaado min wali qawli axadikum midkiin odhaahdiisa waxa ugu horree uu yidhaahda ha noqoto attaxiyaatu ayibaatu asalawaatu lilah waxa ugu horeeya uu ku hadlo akhriya tan ha noqoto waa goormo markuu fadhiga ugu dambeeya fadhiista waidaa goortii kaana uu ahaada imaamku cinda alqacdati fadhiga agtiisa falyakun ha ahaado min wali qowli axadikum midkiin hadalkiisa ka ugu horeeya ha noqdo attaxiyaatu alطayibaatu alsalawaatu lilah asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcala cibaadi اllahi اصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu rawaxa wariye axmed wa muslim wاnnasa'i waabu daawuud bimacnaa ataxiyaadkaa la yimaada w ataxiyaadka waa u tegi doonaa ataxiyaadka yani noocyada loo atixiyaadsado mid ka mida waa waxaana la yidhahdaa waa ataxiyaatu abi muusa alashcari waay siiquu u wariyey qaabbuu u wariyey qaabkani waa qaab jira oo loo atixiyaasan kara marka ayib alfaad yaryar baa u dhexdhexeeya atixyaadyada saxaabada ka sugan ka cumar bn khaaab ka muusa alashcari midka caaisha way farabadan yihiin atixyaadadaasi marka kelimaad bay isku khilkhilaafsan yihiin kala hormarin dibdhigid kelimaadka saaridood kuwa kalagelintooda marka waa u tegi doonaa atixiyaadka iyo siyaqiisa muhimmadu taa hadda maaha waxaa wariyey xadiidkan axmed wa muslim wاnasa'i wa abu daawuud wa fii riwaayatin waxaa qaar ka riwaayadooda waxaa ku sugan wa ashhadu anna muxammadan meesha ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh meeshaas muslim iyada riwaayadiisa wuxuu geliyey waashhadu anna muxammadan ashhadu buu soo celiyey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah riwaayada muslim labaduba way soo celisay amaa riwaayada inta kale ashhaduda dambe meesha way ka saareen oo waxay yidhahdeen ashhadu an laa ilaaha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu rasuul saasay macnaha ka dhigeen ayb xadiidkan waxaa meesha loo keenay in la ihbaatiyo takbiiraadka tanaqulka sooma ma yani markaad rukuucayso wa allah akbar sooma ma markaad rukuucayso iyo markaad rukuucda ka soo waxaan u jeedaa markaad rukuucayso rukuucda aadays iyo markaad sujuuda aadayso iyo markaad sujuuda ka soo toosayso iyo markaad sujuudda labaad aadayso iyo markaad ragcadda istaagayso soo ma shantaasay leedahay allahu akbartii hore ee marka lagu galayay baa ka horraysa marka takbiiraadkaas waa kuwaan soo sheegnay xadiiska hore ku sugnaa takbiiraatu tanaqul baa la yidhahdaa ama takbiiraatu naqli baa la yidhahdaa xukumkoodiiyo siday a'immadu isugu khilaafsan yihiinna waan soo sheegno waan soo tilmaanay ayib baabkan yaraa ku daro baabu jahri limaami imaamka la jahridiisu baabuu yahay bitakbiiri uu la jahro allahu akbarta uu la jahro liyusmica inuu maqashiiyo darteed man khalfahu dadka ka dambeeya wa tabliiqi lghayri cid kale inay gaadhsiiso lahu isaga gaadhsiiso cinda alxaajati baahida agteeda lahuda waa dadkii ka dambeeyey imaamku allahu akbaryada inuu kor u qaado si dadku u maqlaan oo dadka maamuumiintaee ku xidhan ula socdaan iyo haddii loo baahdo imaamku codkiisu daciifo ama dadka uu gaadhsiin kari waayo cid kaleoo gaadhsiisa oo si kelimada sii gudbisa allahu akbarta in ay markaasi eh, la helo jahri limaami imaamka la jahridiisa bitakbiiri allahu akbarta kor uu la jahro liyusmica inuu maqashiyo darteed man khalfahu dadka ka dambeeya iyo wa tabliiqi lhayri cid kale inay gaadhsiiso lahu dadkii ka dambeeyey cinda alxaajati baahida agteed haddii loo baahdo hadii walba maaha can saciid ibn xariin qaale wuxu uhi salla lanaa waxaana tujiyey abu saciidin baana tujiyey fajahara markaasuu kor u qaaday bitakbiiri allahu akbarta xiina goortii rafaca uu kor yeelay ra'sahu madaxiisa min asujuudi sujuudda uu ka kor yeelay markuu sujuudda ka soo toosay allahu akbartiibuu kor u qaaday wa xiina goortii sajada uu sujuudayena korbuu u qaaday wa xiina rafaca markuu istaagayoo yani wa xiina rafaca sujuuddii labaad markuu ka kacayna sidoo kale korbuu u qaaday wa qaama min alrakcatayni waxiina rafca dheh markuu ka istaagay ragcadda oo sujuudda ka istaagay kor u kacay goortii qaama uu istaagay min alrakcatayni labadii ragcadood markuu ka istaagay oo laga wado ataxiyaadkoodii markuu ka kacay ayadana kor buu u qaaday wa qaala markaasaa wuxuu idhi haakadaa sida ayaan ra'aytu arkay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam isagoo haakadaa sidaasaan ra'aytu nabiya nebiga ku arkay sal lay slam rawahu lbukhaari baa wariyey wa huwa xadiidkani liaxmeda axmed buu u sugnaaday bilafdin lafdi kaleu ugu sugnaaday oo absata ka fidsan min haada kan lafdi kaloo ka fidsanoo ka faahfaahsan buu axmed ku wariyey ayb wuxuu faa'iidaynayaa allahu salaada dhexdeeda in kor loo qaadi jiro nebigu kor u qaadi jiray sal alay waslam si dadka ma'muumiintii ula socdaan wa can jaabirin waxaa laga warin qaala inuu yidhi ishtakaa waxaad sheegtay waxaa xanuunsaday rasuululahi sal alay waslam ayaa xanuunsaday fa sallaynaa markaasaanu tukannay waraa'ahu gadaashiisaan ku tukanay wa huwa qaacidun isagoo fadhiya fadhi buu ku tukanaya saxaabaduna waa taagan wa abu bakrin walxaal abu bakrin abubakarna yusmicu uu maqashiinayo annaasa dadka takbiirahu nebiga allahu akbartiisa uu maqashiinayo yacni abubakar baa kor u qaadaya nebiguna waa fadhiyaa takbiirtiisu waa xanuunsanayaa ma gaari karo dadka rawa axmed baa wariya wamuslim wanasaa'i wabnu maaja waa xadiiskii dheeraaye nebiga xanuunkiisa ku saabsanaa sal lay waslam intuu soo hinqan waayo soo kici waaye markuu dhimanayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh intuu soo kici waayey ayuu markii dambe abubakar salaada geli yidhi dadka marka waxoogaa marka nafis yar buu yara helay markaasuu soo kacay iyadoo salaaddii lagu jiro ayuu marka soo galay marka abubakar buu dhanka ka fadhiistay salaaddii marka abubakar nebigu ku dayanaya raacaya dadkuna salaadda abubakar bay raacayaan takbiirta nebigana waxaa gudbinaya kor u qaadaya abubakar baa kor u qaadaya xadiisku kaasuu ah ayb wuxuu yani u deliishanayaa haddii imaamka takbiirtiisa la maqli waayo oo dadku maqli waayaan ama wuu xanuunsanayaa ama codkiisaaba daciifa ah ama dadkiibaa fara badan xaaladaasoo kale xaajaa timide waa in la helo cid muballiq ah oo takbiirta dadka gaadhsiisa hadda markaa mikrofoonna ma jiri jirin ogu hadda weeyaan meel walba mikrofoonkaa laakiin wakhtigaa mikrofon ma jirin ayb oo kale marar badanna waa imaan karaano ama mikrofoonkaa yani ama dabkaa tegi kara ama mehe meelaha qaarkood mikrofoonnaba ma leh oo dabba ma leh waa dhici karaysa macnaha marka inda alxaaja waa la samayn tabliiqaasaa la samayn gaadhsiinta sawtka dadka la gaadhsiinayo walimuslim waxaa u sugnaaday wnasaaiy nasaai qaala wuxuu yidhi sallaa bina waxaana tujiyey rasuululahi sl lay slam aduhra duhurkuuna tujiyey wa abubakrin abubakarna khalfahu gadaashiisa u yah fa idaa goortii kabara uu takbiirsado nebigu kabara waxaa takbiirsanaya abubakrin yusmicunaa isagoona maqashiinaya takbiirta nebiga sl lay slam yacni kolkuu nebigu allahu akbar yidhahdaba uu ka daba dhahayay korbuuna u qaadaysa dadku u maqlaan macnaha arrintaasi marka waxay ku xidhan tahay cinda alxaaja ama cinda cadami alxaaja tabliiqu waa wa bilmunaasaba xaramaynkaa laga sameeyaa xaramaynka ayadoo takbiirtii mikrofoonka meel walba dadka gaadhayso ayaa haddana imaamka gadaashiisa allahu akbartiisa midbaa ka daba allahu akbar leh oo mar walba taagan mar walba aan baaqanayn rag baaba mishahaarku dawladdu ku siisaa oo meeshaaba shaqa looga helayba marka yani waxa weeyaan waa min albidac saas daraaddeed baa culimmada sunnada qaar ka mid ah oo culimmada mamlakada ah waxay kutubtooda ku qoreen tabliiqaasi cinda cadami alxaaja waa bidca meeshaa waxaa ka muuqata marka makaan ku aragnay oo masaajidka makaa laga samaynayay daliil maaha taas way macana daliilku waa kitaab ilaahay iyo sunna nebi sal alla alay wasalam adilada sharciga waa la yaqaana amaa camal yani waxa weeye ahli makka iyo camalu ahli lmadiina qad yuwaafiq waqad yukhaalif taasaa marka u baahan xaramka wixii lagu arkay oo dhan sax khaladana waa jiri kara waxsana waa jiri kara tabliiqaasaa ka mida xaaja biduuni xaaja muxuu ahaaye la dhawaaqahayo waa khilaafu sunna waxaynoo xaajo keenaysa taqriban muuqato cinda alxaaja sax ama cinda cadami alxaaja waa bidca hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm cla nabiyina mxamed wla ali wsaxbi